بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فصل في تعارض اللفظين اذا تعارض اللف- اذا تعارض اللفظان فلا ي- فلا يخلو اما halkan wuxuu fasli uga hadlaya wadaadku tacaarud alfaad iyo tacaarud aladila ayuu uga hadlayaa Ee, usuuliyintuna de sida la ogyahay tacaarudka meel dambay dhigaan oo geeyaan marka ee, asaga laftiisa waxaa kaga hadli doonaa ee, gadaalahaas dambe iyo ee, wuu geyn doonaayo waxuu ka taaban doonaa laakiin hadda halkan wuxuu ugu baahday oo ugu muhiimsan waxa weeye maadaama uu soo sheegay hadalkii hadda kan ka horreeyey wuxuu yidhi وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول قاضي أبي بكر الأشعري والدليل على ما قلناه يجي إن شاء الله halkaas marka maadaama uu soo yiri ayuu u baahday in uu uu ka hadlo inuu ka hadlo laakiin isagu hadha waxyaalaha uu gadaal ka keeni doono waxaa ka mid ah tacaarud alcilal qiyaaska markuu joogo meelaasuu taaban doono laakiin sida fiican waxa weeye tacaarudku baabu tacaarud waa baab weyn usuul fiqiga ka mida ah. wuxuuna kade baab weyn ku noqday adiladan qofka taalibulcilmiga iyo mujtahidka uu daraasaynahayo waxaa weeye tatacaarad cindahu maaha xaqiiqatan nafsi inay shareecadu iscaaridaysa maaha laakiin cindahu cindahu waaa laga yaaba adiga hay laba shay iska kaa tacaarudaysa inaysan nin culmaa iska tacaarudayn oo asaga agtiisa ay shay eh, sahlan ay ka yihiin adigana ay aad kugu adag tagaa laga yaaba marka macrifada iyo saqaafada iyo aqoonta iyo macluumaadka iyo ilaahay subxaana wa tacala suu qofka ugu fulo unbay ku xidhan tahay laakiin tacaarudku waa baab muhiima wey baab aad muhiima weeye haddiisan qofka daalibcilmiga uusan ogaanin hawshiis waxba u socon mahayaan haddii kale waxay noqonaysaa nusuus gebigeed iska hor imaanaysa iyo adillo iyo magaciis iyo midba midka hor burinahayo kama kanama burinahayo inay waxaas ay ku yimaadaan baa laga yaaba faslun wuxuu fasliyo fi tacaarudi lafdayn laba lafdina iska kaa tacaarudaan ee taqaabulu maca sabiili almumaanaca marka tacaarudkana de shuruud baa loo xiraa inay labada daliil sugan yihiin baa ka mida waxaa ka mida inay maxal waaxid ay ku soo aroorayaan waxaa ka mida in aysan eh, jamac suurtagelaynin howlahaasoo dhan baa ka mida wey fii zamanin waaxid inay yihiin fii maxalin waaxid shuruuday leeyihiin wey ayib idaa tacaarada lafdaani laba lafdi hadday istacaarudaan buu ku yidhi sheekhu laba lafdi hadday iska kaa tacaarudaan falaa yakhlu kama marnaanahayo imaa bimacnaa aqsaam buu yeelan wey horena waa usoo marnay misaal misaal nagu cusub maaha aqsaamtaasi hore baan usoo marnay oo de kutubtii horaan kusoo marna oo usulmilcilmi usulka kale kusoo marna falaa yakhlu kama marnaanayo ima an yakuuna inay ahaadaan labada lafdi khaasayni laba lafdi oo khaasa wey laba lafdi oo khaasa oo midkaan wuxuu sheegaya kan la sheegayaa laftiyo haasa kan waxbuu sheegaya waxa laftooda mid kale sheegahayo ayb khaasay aw caamayni inay laba caam yihiin kan wuxuu sheegaya kan kale sheegaya dhammaantii kan wuxuu sheegaya kan kale boqolkii boqol sheegaya aw axaduhum waa midkood baa khaasan ah wey waa khaas gooni weeye walaakharu midka kalena caamun waa guda ballaaran yahay kuwaan marka waa roon yihiin mid waa khaas oo wax gooniyu ka hadlaya midna waa caam weeye oo khaasku wuxuu ka hadlay laftigoodii ayuu xataa shamilsanaya aw kulli waaxidin mid kaste oo minhumaa labada lafdi ka mid a ah, caama weeye min wajhin wejhi caam ka yahay dhinac markaad ka fiirso daliilku laba af buu leeyahay dhinac markaad ka fiirso jiha ka istaagto caam buu ka yahay wa min wejhina wuxuu ka noqonaya khaas buu noqonaya wejhi kale khaas buu ka noqonaya ayib aw kullu waaxida minhuma caaman min wejhi buu ka noqonaya khaasan min wejhi wejhi kale khaas buu ka noqonaya laba daliil marka saasa ah, oo markaad daliil walba aad fiiriso dhinacan uu caamka yahay dhinacna khaas ka yahay yaa iska kaa qabanaysa marka waa iska sahlantaha iyagana hadhow waa la daaweynaya kaana haday yihiin labada lafdi khaaصayni laba khaas haday yihiin milu an yaquula waa tusaale wey tusaale wax lagu fahansiinayo laakiin xadiisii aadmidna ma aha an yaquula waaba inuu yihahdo qaa'ilun baa wuxuu dhahayaa laa taqtulu ha dilinina almurtada murtadka ha dilinow qofka murtadka diinta ka baxay laa taqtulu murtada tusaaleahaan saasaa leeyahay adilaa timido eh, eh, xadiista maxaa le kitaabka nusakhiisa qaybo ka mid ah waxaa ku qoran laa taqtulu murtadata haweeney in laga dhigo ta lagu daro ayaa ku qoran wey lanno murtadada haweeneed murtada ma la dilhayo mise lama dilhayo yaa jamaahiirtee waxaa isku haya abu xaniifa marka intaa lagu miitaalay way ku ficnaan lahay laakiin hadda annaga taa nooma qoran laa taqtulu murtada qofka murtadka ha dilina tusaalahaan kitaab baa lagu yidhi haddana waxaa kuu timid waqtulu murtada murtadka dila kuu timid marka murtad qofkaas murtadka ah gaal dil laguma dhihin muslim dil laguma dhihin munaafiq dil laguma dhihin maxaa la yidhaahdaa muumin taaba laguma dhihin waxaa lagu yidhi oo keli ah qofka murtadka ah Ah, marka waa hay isku shay ka oo hadlayn labadooda qof murtada wax laga hadlayo almurtad cilaan baa la geli afuurtaa laga hadlaya marka laakiin hadda xadiis ma xadiis macnaha ku yimid waa jira oo dee eh, hawsha ku yimid macna ahaan guud laakiin hadda asagoo taa kama hadlayo ayib xadiiska dimacniis wuxuu ahaa man badala diinu faqtuluuhu murtadka dimacneed wuxuu ahaa xadiis ku yimid xadiis cabdullahi bin cabaas man badala diinahu qofkii diintiisa bedela wuxuu yidhi haddana tusaale kale wasaluu baa kuu timi tukada ma salaad tukada baa timid laha u sugnaaday sababun salaad sabab leh sababku muxuu yahay tusaalehaan taxiyatulmasjid weeye tusaaleahaan janaaso weeye sababkeedii baa taagan meydkii baa yaalla Eh, eh, taxiyatu masjid sabab bay leedahay masaajidkii baa dhexdeeda soo gashay eh, sababka salaadana waxaa ka mida kusuufkii baa ka mida khusuufkii baa ka mida sababkii baa taagan qoraxdaa mudata waa dayic baa mudooday salaada sabab lawe salaada nooca sabab kale salaatu ragcatay tawaaf markaad tawaafto kacbay tawaaftay laba ragcaa lagaa raba lagu sunay inaad tukato sababkeedii baa taagan salaadaha iyaga waxay salaada laga hadlaya salaada sababka iskale wasalluu calayhi tukada maalkana waa iska hadal caadi xadiis maaha salluu tukada ma salaad tukada weeye laha u sugnaaday sababun salaad sabab la weeye iyo maxaa la yidhaahdaa cilad lagu tukado cinda طuluuci الshamsi qoraxdu markay soo baxayso tukada haddana markaasa waxaa timi taas marka waa amar waana amr waa war salaad tukada markay qoraxdu soo baxaysa agteeda ama nahyi baa jeeda waxaa la yidhi walaa tusallu ha tukanina ile kuwii horeba amri nahyi bay ahayd laa taqtulu murtada iyo waqtu lmurtada amri nahyi bay ahayd waan isaga kaa dhaceen tana waa sidoo kale walaa tusallu ha tukanina haddana timid ma salaad ha tukanina laa sababa laha wax sababa lahayn cinda uluuc shamsi qoraxdu markay soo baxaysa agteeda salaad aan sabab laynha tukani baa lagu tan waa nahyi kii horena muxuu ahaa amarku waa amar nahy fooda iska kaa qabtay waxayna wada khuseeyaan salaadoo ah cinda uluuc shamsi wey tusaale looga jua lagu fahansiina maad maskaxaada furto ayb fahaada midkan isagaa buy saas waa inay noqoto hal shay laba daliil oo diinta ka mid inay ku soo wada aroorna hal mas'alo oo saasa fahaada laa yajuus ma dhacaysa bu sheekhu waa daawo weyn jazaa allahu khayr wuxuu horta taa wax saas ma dhacayaan waa inaad la socoto haddii wax saas u eg aad aragto waa adiga aqoontaada gaaban iyo macrifadaada iyo hawl baa jirta markaa dib isugu noqo adigu hawlahaaga dib ugu noqo kitaabkaagu noqoy fahada laa yajuus ma bannaana wiye an yarida inuu soo arooro oo yimaado ilaa fii waqtayni laba waqti inay koliyaan maani oo tusaale ahaan waktulmubtada wakti khaasa ay ku timaado laa taktulmubtadana wakti gooniya meel kale ay ka hadlayso mid balba wakti tusaale ahaan bishaan markii la joogo mubtadka hadirina laakiin markii dhowr bilood la jooga waa fasaxadiina dila marka laba wakti inay kala yihiin ama murtadku uu sifaad kale leeyahay oo kala duwan yahay laba maxal inay kusoo kala oran laba waqti waa dhici karta laakiin inay isku wakti iyo isku maxal iyo isku shakhsi maya ma dhacayso taa iyadoo fahada laa yajuus an yarida inuu soo arooro fii waqtayni ilaa fii waqtayni laba waqti inuu soo arooro maahan wa yakuuna markaasuu ahaado axaduhumaa midkood naasikhan u ahaado weeye lilaakhari midka kalow hadday saa dhacdo macnaheedu saas uu ku yimaado oo labada isku maxal iyo isqof ay ku soo wayakuuna axaduhumaa naasikhan lilaakar mid mid kale waa nasakha tirtirayaa mar haddii waktilmubtada laa taktilmubtada ay timid oo saasiin isku maxal isqis ku soo aroorayaan taa dhici haddii ay dhacdo ama laba waqti xaalado kala duwan baabay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa in midkii dambeeyey uu kii hore nasakho ka takhalusay noqonaysa oo haddii amarku horreeyey nahyiguu nasakho haddii nahyigu horreeyey amarkuu nasakho saasay noqonaysaa faidaa curifa marka de naskh haddii la yidhahdana waxaad u baahanaysaa taariikh iyo hawlo badan iyo macluumaad kale u baahanta oo iskalama soo boodi kartid dilka dilkan nasakhay oo maxaa dhacay waa istacaarudeen lagaa yeeli maayo naskh wuxuu u baahan yahay taariikh iyo shuruud iyo hawlo gooniya ayuu u baahan yahay iyo inaadan jamcin karin inaadan jamcin karin hawlahaas u baahan yahay marka wuxuu guri sheekhu fain curfa haddii la garto attaariikhu taariikhda haddii la garto waqtiga la garto oo la garto midka horeeyey iyo midka dambeeyey la garto ee jamcana uu kuu suurtageli waayey inaad kala wajahdo midba meel aad dhigto nusikha waa lagu tirtiraya alawalu midka hore bisaani midka dambe lagu tirtirayaa kii hore xukunkiisa waan ka takhalusaynaa mar haddaan taariikhdii garanay oo tusaale ahaan nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ayaa magaalada madiine markuu yimid sanadkii labaadoo hijrada ayuu wuxuu yidhi laa taktulu murtada tusaale ahaan sanadkii afraad markii la joogo laba sano ka soo wareegtay wuuu yidhi uktulmurtada hunaa marka taarikh banayna waxaan garanaynaa wey nahyigii hore laba sano ka hor ahaa in la nasakhay oo la tuuray haddana murtadka la dilhayo marka taarikh haddaad garatood ogaato oo askan yar tahay faidaa curifa in curifa taariikhu taarikh haddii la gartoo la ogaado nusikh alawal daliilka labada daliil midka hore xukunkiisa waxaa lagu tirtiri weeye o lagu baabi'in biaani midka labaad weeye had iyo jeer midka ay bacdu ku jirto haadaa huwa alfaacil maxaa la yihahda midka wax samaynhayo wax tirtiraya weligaa la soco wain lam yucraf haddii aan la garan midka dembeeyo taariikhdii aan la garan wajaba tawaquf waan ka istaagaynaa amarku taaglaynaya meeshu iska anay la quman tahay maa mar haddaan taariikh lahaynin waan ka istaagaynaa waxaana u bambaxaynaa oon ku foofaynaa adilada iyo nusuusta si aan u helno hee wax kala wajaha iyo labadooda mid mid xoojiya ama nasakhasaan uga helno macnaha waa tawaqufka weliga waa iska taagnaanaysa macnaheedu maaha maadaama tay nin caalim ama culmo ama taalibulcilmi waxaa la rabaa waxyaalaha cawisaadkaaga kugu yimaa intaad meel ku qorato nolol maalmeedkaaga inaad ku darsato oo had iyo jeer ay kugu taagan tahay oo baarto markaad meel kutub la tagto tusaalahan magaaladaano maktabadihii kutubta ku yaryihiin baa masale kugu dhegtay waad safartay muqdishoaad tagtay waxaa kutubihii maktabadaad ka heshay waaba kasii fiicnaad oo qaahiraad ka dhacda dimashq baa tagta baqdaad baa tagta makaad tagta makaatib baa taalla kutubta islaamka o dhan baa yaala haa masaladii waagii alla yidhi waxa way meesha intaad cagad u biyeysato maktabadda gal go'aan baad ka gaari waad ogaanaysaa marka meel baad dhiganaysaa wey marka tawaqufku macnaheedu ma aha saasaa laysaga tegay faraha laga qaaday waxaa weeye waad baaraysaa waadna dabageraysaa laakiin inta xukunka kuu caddaanaya aad baarayso tatawaquf waad ka istaagaysaa ayb taa waa la daaweeyey labadaanas hadday maaa laba khaas hadday yihiin ma dhacayso haddii ay dhacdana waxaa lagu yidhi waxaa weeye fii wakhtayn iyo xaalada gooni inay kusoo kala orto waa laga yaaba hadday suurtogeli weydo jamac iyo waxaa suurtogeli weydo baabu nask baa la aadaya taarikhda hadii la garto hadii taarikhda la garan waayana waad ka istaagi baaritaan oo u baxaysaa wa in kaana caamayn laba caam hadday yihiin wey <clears throat> mana badnaba hadee lanno khawaas inay istacaarudo ma badna limaada lanno khaasku waataan soo sheegnay waa nasu fii dalaalatihi nasu fii xukmihi wa maxallihi mubtadmanaa laa taqtulu zayda waqtulu zayda in la yidhaahdo hadda waa nas wey marka inay nusuus noocaasu ay isku dhacdo waxa wey waa ah. min anawaadir kii hore waa amar waman badla diinhu fakhtiluuhu baa lagu yidhi kii dambena waxaa lagu yidhi waman badla diinahu falaa takhtiluuhu hadde e, macmuumku meeluu ku jirana waad ujeedaa isgu waa mawsuul iyo tii hore maxaa la yidhaahdaa maadu ku jiray iyo hawlahaas weeye alfaadaas ku jira wasalu haddana tusaale kale waxaa lagu yidhi wasaluu tukada cinda uluuci shamsi qoraxdu markay soo baxayso tukadaa lagu yidhi amar baa nala siiyey wasaluu tukada cinda uluuci shamsi mar kastoy qoraxdu soo baxaysa agteeda tukadaa la yidhi oo dee darfiga wuxuu faa'iidaynahayaa darfiga cindaada wuxuu faa'iidaynahayaa wakti kasta wey cinda tuluuci shamsi mar kasta qorax soo baxay saas noqonaya ayib walaa tusallu ha tukanina wey cinda tuluuci shamsi haddana waa lagaa nahaye qorax markay soo baxaysa agteeda ha u bixi baa lagu yidhi labadaasa marka iska kaa tacaawuday wey fa haadaa buu ku yidhi kan asaga oo laba caam ah caamku dee la soco caamku dalaaladiisa waataan soo marnay nas maahane waxaa weeye hee aahir wey alays kadalika aahir wey sidaa daraaddeed ixtimaal baa geli kara ixtimaal baa geli kara marka ah, naska ah, maalintii meesha noogu dambaysa markaan soo marayno waatuu sheekhu soo sheegay ciise ibnu aabaan markuu radinayo oo yidhi khabar waaxid waxba laguma nasakhi karo eh, laguma khasisi karo allahuma inuu daliilka oo aayad laguma nasakhi karo allahuma in aayadda daliil hore mutawaatir uu nasakhay maana waatuu soo radiyay oo yidhi wadaliilu calaa man faraqa bayna an yakuuna qad khusa bigayrihi bayr axad wey aw lam yukhasa laguma khaas daliilka huwa waxaa weeye annahu daliilka caamkaha inamaa husa waxaa loo khaas yeelay bih asaga waxaa loo khaas yeelay idaa dakhalahu takhsiisun takhsiis hadduu galo waxaa loo khaas yeelay he linahu khaasku weeye liannahu khaasku yatanaawalo wuxuu taabanaya oo qabanaya alxukma bilafdihi ayra muctamid bilafdin hayra muctamid laf aan ixtimaal gelin oo nasa oo tilka casharatun oo kale ku qabanaya wlcumuum yatanaawaluhu ay tanaawal xukma bilafdin muxtamil lafdi suurtagal ah oo lagu dhihi doono cumumkan la ordaysa meeshaan maba qabanhayaba dad kalbuu qabanaya mogi halkan ma qabanhayabuu qabanhayaabo marka halkan waxaan ka fahanay oo sheekhuu soo caddeeyey nasku hadduu khaas yahay maxalkiisa nasbukhaas hadduu yahay maxalkiisa nas buu ku yahay hayru muxtamal wey lama leexin karo kamana saari kartid liannahu zayd baa lagu yiri zaydkii lagu yiri haddaad xukunkan ka leexinaya hadda zayd bila xukunku soo baxaya waana baail warka asigaw laakiin caamka waxaad awoodaa in ay tidhaahdo sayid waan ka saaray laakiin dadka kaloo ku jira ah, soo ma dhici karto ah, dhici kartaa wey taasoo marka waa saasi kala duwan marka u fiirsa hadda si u daaweeyey wuxuu ku yidhi fahaada midkan asaga in amkana hadday suurto gasho isticmaaluhuma labadaa daliil iyo labadaa lafta in la isticmaalo fii xaalayni laba xaaladood laba xaalo haddaad aad ku kala xambaari karto waxaa wey istucmila oo loo isticmaalhaya labadan xaalo lagu leeyahy man badla diinahu faqtuluuhu iyo waman diinahu man badla diinahu falaa taqtuluuhu laba xaalo haddaad ku kala xambaari karto tusaale ahaan xaalad uu waalan yahay iyo xaalad uu miyir qabo iyo xaalad xaaladaad kale baad fiirinaysaa xaaladaha ayaad fiirinaysaa marka haddaad laba xaalood u isticmaali karto maadaama uu daahir uusan nas ahayn labada xaalood u isticmaalaysaa tusaalu keena marka xadiiu keena kama qaal su yiri wey sal allahu alay sl nabig ilaahi khayru shuhuudi markhaatiyada kuwa ugu khayrka badan waxaa weeye man qof weeye shahida markhaati kacay qabla an yustashhada intaan laga dalbay markhaati nin baaba markhaati maxkamadda ayadoo la joogo oo laba nin wax isku haystaan ayay markhaati la soo booda wuxuu yidhi hebel waxaan sheeganahaya anaa markhaati waa ah, saas weye gabana markhaati weydiin qaadiguma weydiin qofka xuquuqdan laha ma dhihin hebel baa markhaati walaal ii markhaati fur hawshan la wada ogeyde ma dhihinin asagaaba isla soo ordayba wuxuu yidhi waxaa la yidhaa hawsha aniga waxaa markhaati ka aba ayib macnaheedu marka wuxuu u ekaanayaa nin ama ay qabyaalad iyo qoysnimo ay wadiya eeci kafaar qabiil ay wadaan ama wuxuu u ekaanayaa hee nin la soo laaluushay oo maxaa la yidhaahdaa e v c da wax loogu tuuray nin marka kiraysan inuu yahay iyo inuu nin qabiilooda midkood mu noqonay waa nin qariban le waxba laguma weydiin adyadan qaadigu haka baalandego ha yida war adiga markhaatiya kuu ah kabacdi markhaati ninkaasu ha raadsado markhaatiyaalkii baa lagaa rabaa ha keena asagu markaas markaas markhaatika laakiin maxkamadan ta imaadaan dhahaya ama meel gar lagu hayaan dhahaya anaa markhaatigu ah waxaa way kutusaysaa weeye inaad tahay nin qariban marka khayr shuhuudi waxaa weeye xadiiska macnaha kan waxaa ku soo arooday cafwan kan waxaa ku soo arooday khayru shuhuudi waxaa weeye man shahida qabla an yustashhada xadiiskan marka khayriyaa lagu sheegay inuu khayr badan iyo fiican yaa lagu sheegay ayb xadiiskan laakiin waxaa ku soo aroortay wa qaala wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam sharu shuhuudi markhaatiyada kuwa ugu sharka badan oo ugu balaayo badan waxaa weeye man duul weeye qof weeye shahida markhaati kacay qabla an yustashhada intaan markhaatiba la weydiin kan marka waa midka khariban oo kharibnaanta lagu sheegay kii hore maxaa lagu sheegay khayriyo iyo wanaag iyo fadli baa lagu sheegay seed marka markhaatiyaalkan seed u kala wajahaysaa wey mar haddii la yidhi mid lagu sheegay shar iyo balaayo lagu sheegay midna khayriyo iyo fadli lagu sheegay seed u kala wajahaysaa lianno khayr waxaa weye afcala tafdiil in badan baan soo sheegnay hamsadii hee waa la gooye maxaa loo gooyey likarat اisticmaal carabtu aad bay isticmaashaa sharun sidoo kale ashyar buu ahaa ayadana he maxaa la gooyey hamsadii ayana waa la gooyey likarat isticmaal marka labadu waa af cala tafdiilu marka dadka waxaa ugu khayr badan midka markhaatiga kacayadan la weydin dadka waxaa ugu shar badan ugu liita midka markhaati maxaa la yihahdaa kacayada maxaa la yihahdaa la weydiisan see la dhahaya waa kana sheekhu iska fiira dawcu kuy faqaala asxaabuna asxaabu shaafici waxay dhaheen weeye alawal midka hore oo la yiri khayru shuhuudi man shahida qabla an yustashhada kaas waxay dhaheen maxmuulun calayhi hadalkaa sheekhuu yidhi maxmuulun calayhi calayhida waa laga maarmaa hadda ciraab ahaan iyo macan ahaan hadda wa meesha u soo geliyey isaga fiican inuu yihahdo alwalu maxmuulun idaa shahida wasaaxibu lxaqi laa yaclamu ana lahu shaahidan saas macnu saxiix ku yahago laakiin calayhida hadda uu soo geli marka alawal midka hore waxaa waxa wey maxmuulun waxaa lagu xambaari calayhi dushiisa asaga waxaa lagu xambaaraya idaa shahida markuu markhaati kaco wasaaxib lxaqi qofka xaqa iska lahaana ee laa yaclamu uusan ogeyn oo garanayn ana lahu shaahidan wax markhaati hawshaan inuu leeyahay nin bay gar isu haystaan halaab bay isku haystaan hanti bay isku haystaan dhiig bay isku haystaan wax markhaati oo is ogyaho asagoo hawshaa uga markhaati kacahayo is-ogayahayna ma jiro hawshaa ma oga ayb hadday hawshaa marka dhacdo ninkii uusan waxba uusan ogeyn laakiin adigu aad og tahay aadna dareemayso ninkaas iyo qofkaa wal rag iyo dumar wuuu rabaa ma ha ahaade wuuu raba ha ahaade xaqiisii in la duudsiyayo raba in la inkiro huna waxa weye khayr waxaa weeye iyo khayrku noqonaya inaad u sheegto qofka markhaatiga rabo oo xaqa iskale aad tiraa war la soco hawsha ayada ah oo ninka isku haysataan dadka oo lagugu inkirahayo anigu hawshaa markay dhacaysa goobjoog baan u ahaa marka haddaad markhaati u baahato waxaa weeye waa ku markhaati furi kara la soco macnaha laba laba dariiqaa kala jirta qofka xaqa lahaa oon ogeyn markhaati inuusan lahayn inaad u sheegto oo tiraada war hawshaasi umaa markhaati baan kahay waa haddaad u baahato haddee waa kaaga markhaati furaya iyo inaad adugu intaad orodo qaadigii markuu yidhi markhaatidii oo orod tira qaadigu anaaba markhaati uga ood soo boodo so laba xaalo ma kala aha laba xaalow marka ma fiicna waana liidataa inaad ayadoon markhaatiga lagu weydiin aad qaadiga ku soo oroto laakiin adiga waxaa la rabaa qofka xaqa iskale rag dumar wuxuu rabaa ha ahaado adigu ogta ilahay kugu ogyahay inaad dhegta ugu sheegto tirar hawshaas haddii markhaati aad u baahato anaa markhaati ka hor aliya habayn aakhare ii imow asagu marka hadhow ha kula yimaado ha yidhaahdo qaadigo markhaatiyaalkayga waa kuwaana haye markhaatiyaas halka marka la fiirin war adugu maxaad ahay salaadda ma tukataa horta ma soontaa adugu ma qayashaa adugu maxaad ahay ninkan maxaad isub tihiin asagu waa la kala geyn markhaatiyaalkii lafdigoodii waa la baari ayaga waa la yaa ku yaqaana inaad qof wanaagsan tahay oo caadil ah orad nabadoonkaaga suldaankaaga keen culammada yaa ku yaqaana asaga baa itixaan la gelinahayaan itixaanka hadduu ku baasana markhaatigii waa la qaban hadduu ku dhacana hee daaqadan ka saarayna or iska tag baan leenahay laakiin maaha macnaheedu haddii markhaati la keeno ila ha ninki markhaatiyaal buu la yimid ha loogu xukumo ku jar maa hawsh sidaas ma aha hawsha itixaan <laughs> badan bay u baahan tahay hawsha itixaan badan bay u baahan tahay laakiin hadda qaadi waxaa iska noqonahaya kuwaan maxaa la yidhaahdaa carruurtooda oo kala saari karin iyo hadda qaadi iska noqonahaya nasal allah asalaam hawsha maxaa la faraay ka baxday culamaahu shaaficiya qayrkood waxay u yaqaanaan jamaahiirtu waxaa jira waxay dhahaan qaadi daruura qaadi daruura biyo markaad weydiso ma gabagabaysatid Ah, waxaa jira kuwa qudaad ah oo marka culummo la waayo iyo dad wax yaqaana gebagabaysiga baabkiisa la geliyo orda meesha taga oo wax fiiriiriya marka kuwaas waxay culimmadu u yaqaanaan qaadi daruura ah, kuwaas marka caradii hadda qaribay kuwaas caradii qaribay gaarba qabaan markaas ummadii hore hirig bay soo noqotay marka alawalu maxmuulun calayhi waxaa lagu xambaari lagu socodsin idaa shahida markuu markhaati kaco wa saaxib alxaqi qofka xaqa iska laha iyo xuquuqda iska lahaana laa yaclamu uusan ogeyn ana low shaahidan markhaati inuu leeyahay oo shahaadadaas xambaaray oo u markhaati furay uusan lahayn buu ogbo maxaa la yidhaahdaa weeye faina alwlaa sida habboon oo fiican waxaa weeye an yashhada qofkii markhaatiga xambaaray oo hayay waa inuu markhaati kaco markhaatigii furo ee wain lam yustashhad yaanba markhaati gashane hadduu arko xuquuqdu inay dayacmayso oo dad ama masaakiina ama agoona ama aan gartooda cadaysan karin la rabo in la dardaro oo xoolahoodii la dhaco waxaa weye awla waxaa weye ah, inuu markhaati kaca wey an yashhada inuu markhaati kaco wain lam yustashhad an yaala markhaati gashan maxaasaa loo yeelayaa sheekhu wuxuu ku yidhi liyasila inuu gaaro almashhuudu lahu liyasila inuu gaaro wey almashhuudu lahu kii loo markhaati kici lahaa ilaa xaqii xaqiisa inuu gaaro wey adugu xaqa waxaad u furaysaa dadka muslimiinta xuquuqda leh inuu xaqoodu gaaro laakiin ninkan ma isku qoys baa tihiin ma isku qabiil baa tihiin ma isku reer baa tihiin ma isku tuulaa ka soo jeedaan muhiimaddu ma muhiimaddu waxaa weeye qofka muslimkaa inuu xaqiisu gaaro haadaa huwa leh waxaad markhaati kacayso laakiin uma markhaati kacaysid in maxaa la yidhahdo hebel uu shilin helo amaad qaraabatiin ama adiga wax kusiiya ama isku fiicantiin ama qaraabatiin mayo liyasila suu gaaro liyasila suu gaaro almashhuudu lahu kii loo markhaati kacay suu u gaaro ilaa xaqii xaqiisa suu u gaaro wey ayb taas saasaa lagu wajahay wey marka la yidhi khayru shuhuudi la yidhi saasaa lagu fasiri wey waani mid kale tafaasiir kale waa jiraan haddii tafaasiirta kalena kutub fiq baad u noqonaysaa halkan mitaalan baa looga jeedaa waani midka labaad oo ah sharu shuhuudi man shahida qabla an yustashhada waxaa isagana lagu fasiray waani maxmuulun calayhi idaa calima markuu ogaado man lahu lxaqu qofka xaqa lahaabaa wuxuu ogaaday ana lahu shaahidan inuu shaahid leeya waa og marka qaadigu le waryaa markhaati ma haysataa haa buu le markhaati waan haystaa waa ogya hebel iyo hebel iyo hebel rag baa meel u fadhiya oo hawshaa garanaya laakiin meesha keeni mahaya ilaa horta ninka xaqa lagu le inkiro lana yidhaahda keen markhaatiyalu ila gartu way kala jirtaa hebel haddaad isdacwaysaan maalinta u horaysa markhaatiyaal geyn laakiin marka maxkamadda waa tegaysa waxaa leeda hebel baa xaqa u haystaa waa la keeni war xaqan lagu haysta ma ictiraafsanta haa hadduu yidhaahdo markhaati looma baahan aliqraar waxaa weeye sayid ulaxkaam mar hadduu yidhaha waa laygu leeya wax damba la weydiinaya ma jiro xilli hor xaqa iska bixi hadduu inkiro yidhaha maya layguma leh kanaa la leeyahay maxaad haysaa ninkaanu diid asalku waa baraa'atu dimma maxaad haysaa dukumiinti baan haya saxiixisi baan haya codkiisi baan haya markhaatiyaalkii baan haya keen baa leeyahay marka keen baa la leeyahay aani maxmuulu alay waa lagu ambaari lagu socotiin dushiisa idaa calima hadduu ogaado man qof baa wuxuu ogyahay lahu xaqa iskalaba wuxuu ogyahay ana lahu shaahidan markhaati inuu leeyahy waa ogyahay wy mar hadduu ogyahay inaad adigu iska soo boodo o tira anaa ku markhaati kacaya ma bannaano falaa yajuusu ma bannaano weeye lishaahidi qofka markhaatiga an yabdaa inuu bilaabo oo la soo boodo bihahaadatihahaada inuu la soo boodo ma bannaano weeye qabla an yustashhada intaan shahaado laga dalbin intaan shahaado laga dalbin ba inuu yihado anaa markhaati kacaya anaa og haa qaadi waxba ha u diri anaaba hadda kala tuuraya anaa markhaatiya war iska joog baa laleeya cid waxba kuu dirsan mayse lanna waxaan waa imtixaan adiga markaa tira anaa hawshaan markhaati kaa ah. hal waa lagu imtixaamaya imtixaankaas inaad ku dhacdaa iyo inaad ku baasaba waa dhici karta marka waxba meesha ha ku cehoobayne iska joog markii lagaa dalba hala gaado wain lam yumkin taa waa xaalada ay suurtogelayso mid walba inaad xaalad ku xambaarto hadda soo sheeg uma kala tawjiihin labadii xadiis midba meel baa la dhigay alfaada xadiista iyo fiqigoodana kutubtaad ugu noqonaysaan wey taag talkaana kuma sharxayn horrin baan kugu sheegay alfaada lafti walba xadiis walba laftiisuu ku yimid shuruuxdooda axkaamtooda kudhex ugu noqonaysaan wey inaad shaqada qabataan ood iska xilsaartaan wuxuu ku yidhi xaaladda marka waa xaaladda ay tahay kuu suurtogelaysa mid walba xaalad inaad ku socodsiiso ku xambaarto hadday kuu suurtogeli weyda wain lam yumkin hadday suurtogeli weyda isticmaal isticmaaluhumaa labada xadiis ee labada lafta inaad u isticmaasho inaad isticmaasho hadday suurtogeli weydo wajaba waxaa waajib kuwaga atawaquf inaad ka istaagto ka joogsanaysaa kalqismi aladii qablahu kii ka horreeyo khaasankii oo kaleba kiiba soo lagama istaagin kana waad ka istaagaysaa laakiin shaqa kuu taallo oo noloshaadoo dhan ku haysa maxay tahay inaad baarto ood makaatibta iyo culummada iyo kutubta aad wadoo sheekhaad arsoysana waxbuu yaqaana xoogaa roohya aad labadaa masalo bal sheekhu isukay waafaji see xaalkoodiyo xaaladooda see noqonaysaa hawshaasaa kuu taalla lianna qofka muslimkaa wax uga liita ma jira ama taalibilcilmiga inuu maxaa leeyahay masaa'il jaahilka iska xambaarsanaado wax uga liita ma jirto ayib isagoo jaahil waran shay aad u liita marka mar hadaa tawaquftay baaritaan baa ku waray kabacdina waa soconaysaa hawsha halkaas aadaysaa wain kaana axaduhuma midkood hadduu yahay weeye caaman hadduu walaakharu khaas midka kalena khaas yahay kan waa iska dhib yar yahay wey milu qowlihi tacaala weeye xurrimad calaykum almaytatu xurrimad waxaa laynka xaaraam yeelay weeye calaykum dushiina almaytatu maytada laynka xaaraam yeelay maytada haddee horan usoo sheegna axkaamta kuma tacalluqda daatada hadda mayta halka haddii la yar sheekhow maytada ka warran maxay tahay haddii lagu yidhaahdo hadda waa mayta baad dhahaysaa laakiin xukunku wuxuu ku tacalluqaa inuu yihahdo sheekhu maytadan maxaa la yidhaahdaa ma la taaban karaa xaragga ma lagala bixi karaa ma la cuni karaa intifaac bilmeyt xukunkeedu muxuu intifaac buu xukun ku tacalluqaa laakiin meyte meel iska taale bakti iska yaala xukun kuma tacalluq wax xukun kuma tacalluq ilaanu maxaa dhahay waa daato waa daatow daato marka xukun kuma tacalluqo xukun wuxuu ku tacalluqaa alafcaal weligaa la soco marka hadda aayaddan qola waxay ku waa mujmal iyo aayaadka la xurmat calaykum ummahaatukum xurmat calaykum meyti waa mujmal bay leeyihin limaada maxaa ijmaalku xaggee ku jira lianna waa in wax la qadaray leeyihin qadarkuna muxuu yahay waa muqtadihi haddaan la soo marnayn la soo ahad muqtada somaanaan soo marin muqtada somaanaan hal lahu lxumuum saxagee ku soo marnay muqtadi waataan soo marnay muqtadi waataan soo marnay adilada ku noocaan la mid ah waa tii aan soo marnay cumuumkeeda iyo maxaa le inay ijmaal ay qola yidhaahdeen somaanaan soo marnay hawshaa iyada agee baabaa kuwan ku soo marnay الحج أشهر معلومات ها أبغى تصمر فصل وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى الإضمار لا يدعى من إدمار العموم وذلك مثل قوله عز وجل الحج, الحج أشهر معلومات فإنه يفتقر إلى إضمار هل صمر إضمار كوكل ومرك هل رحين وين وحلا إضمار ولا قريه ومحاجرة حرمت عليكم الميتة ميتة ولا إنك حارنت النمي أي ها الانتفاع بها أي سو مجهد الانتفاع بها آه الانتفاع آه استعمالها الانتفاع waxaa ka sii taas waa cumuum waxaa ka khaasan inaad tiraahdo ay akluha fiir waxaad dhihi kartaa xurrimat calaykum almaytatu ay akluha akladu waa khaas la soco had laakiin maxaa ka caamsan inaad tiraahdo intifaacuha intifaac maxaa kuu soo gelahaya xayrteeda inaad shiilato inaad harga kala baxdo inaad cunto dhogorteeda inaad qaato lafeeda inaad qaato geeskeeda inaad qaadato inaad hargii kala baxdo waxaas dhan baa soo gelahayo howlahaasoo dhan ba isdaba socdo marka intifaacu acamu he min alakli alaysa kadalik akligu akligu waa shay khaasow akligu waa shay khaasow marka qola waxay ku leeyihin waa mujmal marka mujmal meeshan ijmaal ma jire ijmaalku waa shay waxaa la iska garanayaa mayto diinista maxay tahay wax caadiga shayga loo intifaac markii lagu yidhi xurrimat calaykum umuhaatikum um, hooyadii baa laydinka xaaraantiniyeya hooyaday ma taaban kartid miya xaaraannimadu hooyaday ma salaami karo ma dhunkan karo madax kama dhunkan lugaha kama dhunkan miya xaaraantu waa la garanaya taxriibka ummada ku jira hooyada ku jira markiiba qofku waa garanaya oo maxay tahay waxaa laga hadlahayaa waa xaggii mucaamalo iyo xaas iyo sawjo waxa laga hadlahayo qofka marka markiiba soo degdegaysaa marka macno noocaasoo iska waadic soo degdega inaad tiraa ijmaal baa ku jira oo tiraa nusuusa ijmaal baa ku jira lama garanayo macneeda macno baatilo hor jirana maaha ee mutakalimiin baa warka adla soo sheegtay marka meytada hadda almeyta waxaad u jeedaa ajzaadeeda oo dhan buu shamlinaya xurrimat calaykum meytata aliflaam maadaama haddii la geliyey waxaan meesha ka faa'idaysanaynaa ee ajzaau lmeytata walisticmaal oo dhammaan qaab kasta loogu intifaaco haraggeeda iyo dhogorteeda iyo geeskeeda iyo cagga fulaan iyo hilibkeeda iyo lafteeda dhammaan waa xaaraan maxaasa ah, cunkaas laga qaadanhaya unkaas ku jira ayb unka marka la khasihaya waxaa lagu khasiyay maca qowlihi sal اlahu alay sl nabig qowlkiisa uu yihi ayuma ihaabin dubiqa faqatahu ayuma ihaabin har kasta oo waxaa weeye dubiqa la magdiyo oo magad la geliyo oo la nadiifiyo faqad ahura daahir buu noqday marka ayuma ihaab baa le har kasta baa le har kasta marka dad ha ahaado baa soo gelaysa doofar ha ahaado ey ha ahaado hee gaal haddaan dadisha harka kala baxdo iyo dooar hadaad disho har kala bacdo iyo ey hadaad disho har kala bacdo iyo lima hadaad disho iyo hadaad eh, ri disho ri hadaad qalatay haday bakto har kala bacdo dhammaan waa ku wada jiraan laakiin waxaa la isku hayaa dadku haragoodu harag ma leeyihiin waa la isku hayaa dadku harag ma leeyihiin ah, dad harag waa leeyihiinoo laakiin sida harga hooloo kale maaha bay leeyihiin haddaad dili harag waa leeyihin ma lagala bixi karaa wadaadda waa diideen wadaadana waxay dhaheen muxaarib wa laga hadlaya la soco gaal muxaarib wa laga hadlayo iyo murtadi bilaas wa laga hadlaya waxay qabaad waxay dhaheen waxaa lagala bixi karaa hadna waxay dhaheen waa diideen waxay dhaheen lana tamsiil iyo suuraxuma ku jirta Ah, waxaan diiday cumuumka walaqad karamna bani aadama baa ku jirta woy marka waxaa leeya lama taaban karo wadaadina waxay dhaheen waa la taaban karaa almuhim doodaas waa jirtaa woy laakiin annaga maxaan ka warran eygii iyo doofaarkii ka warran ayuma eeg doofaarkii dilya ka warran doofaarka lasiisu harag maleebisa ma laha waxaa weeye ma lahay loo badan yahay laakiin haddii la waalayo laysku kakabo ila hadda waxaa jira jaakada iyo la keeno oo la gada adduunka oo oo la yidhaha doofaar baa laga sameeyaa jira marka haddii la yidhaahdo harag buu leeyahay ma dabqiisama hayaa waa iyana laysku hayaa cumuumka haddii la fiiriyo haw laakiin cumuumka waxaa weeye waxaa looga saari karaa oo looga leexin karaa in la yidhaahdo cumuumkan marka horeba doofaarku maqsuud ma aha waxaad macnaha culimadu waxay ku leeyihiin haraggaad kuu daahirsamay markaad magriso waxaa weeye qaacidada gaaban oo dhow waxaa weye in la yidhaahdo haragga kuu dabqisamaayo oo kuu daahirnimaayo markaad darqiso ood magriso waxaa weeye xayawaanaadka markii la gowraco hee hilibkooda la cuni karo laakiin xayawaanaadka markii la gowro xiligkooda aan la cuni karin oo aadamugu ka mid dad ka mid yahay oo doofaarki ka mid yahay oo eygi ka mid yahay oo kala kala ka wax alla waxaan haddaad gowracda uusan kuu bannaanaanayn hadhow haragoodana ma magdisan kartid wadaaddaa qaacidadaas maray qaacidadaasi marka qaabkaasaa la isku hayaa waa inaad saa u fahamtaa marka kutub fiqi ayaad ka fiirinaysaa almuhim hadda kan cumuum baa ku jira cumuumka xagee uga jiraa ayuba uga jiraa soo maaha weliba maabaa lala sixiriyo cumuumka ku jira ayib marka maxaa la yidhi ayumaa ihaabin marka ayumaa ayumaa ihaabin ihaabkaas harakaas ihaabka maxaa la yidhahdaa ayumaa eh, maxaa la jildi lama odhan ihaab baa la ihaabku marka waa waa markii maxaa la yidhaahdaa eh, la tahuriyo oo oo eh, saliiddii iyo dufankii iyo hilibkii qoyaanka inta laga nadiifiyo uu qalalo sida gooliya mar uu noqdo ayaa ihaabka la yidhahdaa laakiin marka hore oo qoyan yahay oo neefka si looga saaray uu yahay maxaa la yihaa jildi baa markaa la yihahda marka ayuma ihaabin mid kasta ihaab eh, kasta oo waxaa la dubiqa la magdiyey faqad tahura taahir buu noqdo waa la xiran oo waa lagu tukan oo waa la goglan oo maxaa la yihahda waa la gadan oo lagu intifaaci waa lagu intifaaci marka kan waxaa marka ka muuqanaysaa oo uu khaas yeelayaa aayaddii meytadii la yidhaha hau dhowaanin oo xurimaad la yidhi haraggeedii haddii la magdisto sooma soo gelaya kan waxaa soo gelaya aadi marka waxba laga qasay aadi waxba laga qasay wqowlihi sal la ala slm baa la mida midaan fiima saqat isamaau alcushru fiima ladii mid kasta way marka noqonaysa fiima ladii nusuutaan horan soo marnay fiima saqat isama sama wax kastoy waraabiso fiima ay fiima ladii wey ism mawsuul xumuum faa'idaynaya asmaa eh, mawsuulad inkastoo la iska xumuum faa'idaynaysa fiima saqat isama samadu waxay waraabisay weeye daruurtii roobkii laga wado alcushri toban baa laga wadaa hal kiil hadday kuu soo gurigaaga hal giidlaan hadda geed hadduu kaaga soo baxo oo hal koombooshood laga guro laba sabuun saddex sabuun intuu dhaliyo waxaa lagu leeyahay sheekh miraha tiri toban u kala saar ee eh, caqmilaa lagaa rabaa cushur baa lagaa rabaa xadiiskan saas faa'iideynaya Ah, hargeeda adi gurigaaga intuu ka baxo caruurta waraabiso laba sano saddex samuul soo saaro ood goosato waxaa lagu leeyahy samuuladan sheekh tiri midhaha tobanna u kala saar sagaal qaado meelna hee sadaqaysaa kasoo boodaysa wey wahada hayru maqsuud wey hayru maqsuud maca qowli sala allah alay slam baa la socdo weeye oo lagu khasisaya laysa ma anin fiima duuna khamsati awsuqin an ritirar wii ka sokeeya oo ka hooseeya min atamri sadaqatun sadaqa laguma laho an ritirar bay wadaadada soomaalida ohan jireen an ritirar marka qaymayntii wadaadada somalida markii loo noqdo waxaa soo boodaysa toddoba boqol oo maxaa la yidhaahdaa ii sheegay kun kiilo kun kiilo cafwan kun kiilo kun kiilo meelahaas kale ayay ahayd oo macnaheedu waxaa weye riti walba in la saare hee laba boqoloo kiilo laysa kadaalika asaa soo boodaysa riti walba laba boqoloo kiilo waa konton iyo konton in dhinaciiba laga saaro laba boqol waxaa le boqol laga saaro oo ay tahay dhinacaana konton iyo konton la kala gooya laga saara boqol la kala gooya konton iyo konton laga saaraya ratiga awrta si loo rode waad garanaysaa hal boqol wada socto dhinac ratiga laga saari maayo waa dilaysaa laakiin maxaa la samaynayaa boqolkaa la kala goynahaya laba loo kala goynahaya dhinac baa labadaas la saaraya boqol kale laba loo kala goynahaya konton iyo konton dhinac kale la saaraya ah, haddii kale waxay noqonaysaa inaad ayaga inta isku celceshato qaarna aad dhexda saarto qaarna aad dhinacyada saarto ayay noqon kartaa arrimuhu intaas waad garanaysaa marka laakiin markii loo noqdo mawaasiinta mawaasiinta markii dib loogu noqdo iyo wasqiga waxa la yiraahdo iyo saxaabadu waxay isticmaali jireen waqtigii muslimiinta awaalka la isticmaali jiray waxa ku soo baxaysa shanta ritirar inay ilaa maxaa la yiraahdaa 800 kiilomeerahaas wax ku dhow kiilo ad wa ka badan sideed boqol ku dhameelayas inay noqonayaan marka xoogaa waxaa u muuqata annaga soomaalida xoogaa masaakiinta inaan xoogaa ka dhacanay marka masaakiinta waxooda alla iska ilaaliyo masaakiinta waxooda la iska ilaaliyo min atamri marka kan muxuu faa'iideeyey kan wuxuu kuu faa'iideeyey shan litrar wuxuu haddaysan dhammayn kun kiilo iyo maxaa le toddoba boqol kiilo inta u dhaxaysa shaygu hadduusan gaarin hee inaan waxba lagaa rabin ah, wax lagaa raba ma jira marka ninkii ku yidhahdo dawsugula guriga kaaga baxday ha la yidhaaha waxaa lagaa rabaa hee sikaa lagaa rabaa sheekh waxaa tirahda midaan maxaa leeyahay cumuumkiisa kuma jira shanti tira ma dhamee ordayga tagna carruurtayda hayska cunin midaan falwaajibu waajibku marka waa kana maxaa waajiba hawshaana kale maxaa waajiba falwaajibu fii mili hada waxaa weeye iyo wa amhaali waxa la midka ah hawshan hadda aan kuu soo sheegay nusuus hadda aan kuu soo sheegay aayadda qur-aanka ayumaa ihaabin fiima saqat isamaau maxaa la laysa fi maxaa aan kuu soo sheegay iyo adiladaas aayadka qur-aanka wixii la mid ah oo laba caamo maxaa la khaas iyo caam isku dhacaya khaas iyo caam isku dhacaya falwaajib fi mithli hada wa amhaali waxaa weeye amhaali maxaa weeye axadu lafdayn caam walaakharu khaas weeye an yuqdaa waa in lagu xukumo oo looga takhaluso bilkhaasi naska khaaska waa in lagu xukumo oo looga takhaluso cala midka caamkaaw alkhaasu yaqdi hee cala alcaam qaacidasaa ku soconaysaa alkhaasu yaqdi wuxuu xukumahaya oo goynaya oo jaraya dilhayaa weeye ee cala alcaam wey caamka waa lagu dilhayaa marka an yuqda waa in lagu xukumo oo looga takhaluso weeye oo lagu gooyo bilkhaasi naska khaaska ah cala alcaami caamki waad ka goynaya macnaa caamkii intii uu kutusa intan khaas ku tusaayo ayaad caam ka soo goosanaysaa caamkuna intiis kale baaqi ku ahaanaya khaaskuna intiisu la goosanaya wa min asxaabina annaga asxaabtana shaafi waxaa ka mid ah manduul baa ka mid a ah, qaala yidhi in kaana alkhaasu khaasku hadduu yahay mutaakhiran mid dembeeyey caam baan noo nas caamaan haysana waan ku camalfalayna dhiig baan ku bannaysana furuuj baan ku bannaysana maxkamadahaan uga dhaqmayna saa naska caamka ugu dhaqmaynay xadiis khaas aayad khaasaan ugu soo boodayba maxaa xal awood tanaa laga hadlaya cucayr min asxaabina man qaala yidhi in kaana alkhaasu mutaakhiran hadduu dembeeyey walcaamu mutaqadiman caamkuna uu horreeyo lagu dhaqmay nasakha wuu nasakhaya alkhaasu khaasku waa nasakhaya waa tirtirahaya min alcumuum cumuumka wuxuu ka tirtirayaa biqadarihi biqadri maa caaradahu wuxuu caaraday uu nasakhaya waa tirtiraya baabi'inaya takhsiis meeshaan ma jire waa nasakh bayna wuu tirtiraya wadaad saa yii ayaa jira w iqadr ladi caarada fiihi aa caamka w aasku uu kaga dhacay ayuu aasku tirtiraya ukunka burinaya tirtiraya maxaa saa loo yeelay maxay saa u dhaheen binaaan ayadoo lagu dhisahayo weeye calaa ana taakhiir albayaan in la dibdhigo bayaankii caddaynta ile takhsiisku wuxuu ahaa takhsiisku muxuu ah soo bayaan ma ahayn la soco takhsiisku bayaan buu ahaa wakadalika nasqu nasqiga laftiisu waa bayaan mararka qaarkood noqonaya la soco binaan ayadoo lagu dhisaya saa loo yiri wey calaa ana taakhiir albayaan caddaynta in dib loo dhigo can wakti اlkhiaabi waktiga hadalku dhacayay hadda la soco wuxuu ku leeyahay binaan calaa ana taakhiir albayaan hadda midka wax caddaynaya waa khaaska la soco qof midka hadda wax caddaynaya kii wey labada nas waa khaaska lanno khaasku muxuu caddeeyey caamkii horen ku dhaqmayneebu ka daba yimid oo waxbuu bushigu ku furay soo maaha asaga hadda caddaynta wata ay mutaakhirun wuxuu kaas ka dambeeyaa weeye binaan iyagoo lagu dhisay calaa anna taakhiir albayaan bayaankii caddaynta dib loo dhigo oo khaaska can wakti alkhitaabi markii hadalku dhacayey oo hadalkuu jiray oo hadalkaas goormuu ahaa oo caamkii la soco caamkii markii caamka luu soo degaayey oo nala kula yaa dib loo dhiga khaaska waxay dhaheen laa yajuusu ma bannaanay dheheen qolaa saatide macnaa qaacidada usulfiqa waxaa la yidhaahdaa hal yajuusu taakhiiru lbayaani can wakti alkhitaab qaacidadu saas kutuba ugu qoran iyo su-aashu hal yajuusu tahiirulbayaan oo takhsiiskii iyo naskhiga in dib loo dhigo ama takhsiiska iyo ijmaalka iyo la hal yajuusu takhsiisu lbayaani can waqti اlkhitaab in loo dhigo ma banaan tahay haa wey jawaabtu wey marka aljawaab haah nacam oo saxiix warkan nimankan ay sheegayna waa daciif waxba kama jiraan shiraasina waa radidin kala tuuri doonaa saasay wax ku dhiseen wey wa huwa qowl muctasilati sooma jeedin muctailey nimankaa salaadii qaab in ma naqaano bayaanki marka in dib loo ka dhigo war salaada tukada hadda ilaahay salaada tukana ma naqaane war salaada tukada leeyni jid hada ma banaan taasu waa in waqtiga salaada aan rabnay inaan tukano salaha waxaan la yiri salaada waajib ay ku tahay markii la gaaray yawm kada wa kada waan intii markii la gaaray salaadina saan u tukana ma naqaano maalintii baa la gaaray salaadina saan u tukana ma naqaano cadayntiina ma imaanin waxa laa yajuus hada intaan maalintaa la gaarin waa inuu noo yimaado bayaan iyo sharax iyo macallin noo sharxaayo salaadii laynku yiri maalintaa tukada sharaxeedi waa kanay markii maalinta la gaaro salaad saa u marka taa way qaacidada saxiixa laakiin midaan iyada ah waxba kama jiraan qowl muctasila weeye iska tago wa qaala bacdu waxay dhaheen ahludaahir waxay dhaheen yatacaaradu alcaam walkhaasu way istacaarudhayaan bay yatacaaradu way isku dhacayaan way iska hor imaanayaan alkhaasu walcaam hawsha way istacaarudhayaan waa maxaa markay ku soo arooraan weye calaa maxallin madulli waaxid weeye yaxtaaju markaas maxaa la yixina ila tarjiix marajiix bay u baahanayaan marka hadday istacaarudaayaan waa jira laakiin tacaarudkooda waa tacaarud daawo loo hayo oo muxuu tacaarud daawada loo haya alkhaasu yaqdihe alcaam way iska dhib yartahay wa huwa qowl abubakr alashcari wey abubakr alashcari baa qowlkan qaba qowlkan aldaahiriyadu ay qabaanna abubakr alashcari baa qabo wey qaadi albaqilaani ayaa qabo wey dahay marka warkaan asaga daahiro hadda ay sheegeen wax asaga macnaa laftiisu ma sii laha wey dahay wa qaala bacdu asxaab abi xaniifa waxay dhaheen in kaana alkhaasu khaasku hadduu yahay mukhtalafan fiih mid laysku khilaafay fi lcamal khaaskan hadda aan rabna caamka inaan wax uga soo reebno waa khaas laysku hayo camalkiisa waa laysku khilaafay wadaadda waxay leeyihiin waa lagu camalfali karaa kuwana waxay leyihin laguma camalfali karo dood baaba ka taagan in kaana hadduu yahay alkhaasu mukhtalafan fiih ee fi camali fi lcamali bihi lagu camal falay aan isku hayna tusaale ahaan xadiis daciifo wey xadiis mawduuca wey xadiis munkara wey xadiiskaaba laysku hayaa camalkiisa marka laisku haya qolna waxay leeyihin xal u camal ah waxid waa daciif qolna waxay leeyihin waa sugan yahay waa xasan qol isku hayaa marka hadduu in kaana khaas haddii mukhtalafan fiihi walcaamu caamkuna mujmacan caleyh lagu ijmacayo caam lagu ijmaco oo la khasisin uu yahay oo macnihiisu saxiix yahay oo hawshiisu saa tahay lam yuqda la xukumi mahayo bihi maxaa la khaaskii la xukumi maayo oo wax looga soo reebi maayo can alcaam caamka looga takhalusi maayo limaada lanno khaaskan waaba isku haysan khaasan iskula dheganahay marka daliil aan isku hayno sixadiisa iyo dacfigiisa caam baan ku khasisaya lagaa yeeli maayo saasay niman dheheen ninbaa saa yiri laakiin ma ay dayne isaga laftiisa wax macnaa saa masir hadalkoodan hadalkan wax macnaa male lanno haddii nasku uusan asixin ayada oo caam daliilka leedahay khaaska waxbaan ku khasisaya hadduusan asixin hadda ma asixin baa lagu dhahayaa ma asin baa lgu leeaa lagala doodaya wain kaana muttafaqan hadduu yahay alayhi khaasku hadduu yahay muttafaqan calayhi hadduu yahay oo camal in lagu camal falo laysku waafaqay oo nas camalkiisu sugan yahay iyo xadiis saxiixa yahay mutawaatir ama axado saxiix hadduu yahay aad quraan uu yahay ee qudiya waa la xukumahayaa bihi asagaa la xukumahayaa cala alcaam caamka looga takhalusahaya saasuu abu xaniifa yiri bacd asxaab abu xaniifa dheheen wey asxaab abu xaniifa saasay dheheen shiraasi laakiin dhig u dhigi maaye dhammaan waxaa nagu radin doonaa ومن أصحاabina laga soo bilaabo in kaana الkhاaص متaأkhiرa والcaam متaqadim warkaasoo dhan ilaa halkaa laga soo gaaro kurti uu radin doonaa dheg jaladu siin maayo adiga laakiin mar haddii laguu sheegay isagu madhabkiisa u cadaystay iyo xujadiisa maa calayka ilaa an tabxasa adigu waa inaad baarto taraajixa waa inaad fiiriso kutub usuulka waa inaad dib u noqoto waa inaad ka baaraan degto wey laakiin wadaad baa saa yiri keliya waa inaadan la ordin wey wadaad baa saa yiri waa inaadan la ordin wuxuu kiri wadaliil waxaa wey calaa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay oo maxaa huwa waxaa wey maa dakarnaahu wixii la soo sheegay muxuu ahaa min ana alcaama hee yaqda eh, maxaa la yidhaha yuqdaa calayh bilkhaas mutlaqan waxaan soo sheegnay waxay ahayd eh, hore muxuu kugu soo sheegaa wuxuu ku yidhi falwaajibu fii mili haada wa amhaalihi an yuqdaa bilkhaasi cala so kuma soo dhihin kaawey warkuu soo sheegay wuxuu ku maa dakarnaahu waxaan soo sheegno muxuu ah inuu khaas caamka ka taqalusahayo sawaa'an mutlaqan la kala qaadi maayo sawaa'an taqadama alkhaasu aw ta'akhara curifa alwaqtu wuruud alkhitaab bilcaam aw lam yucraf waxaasoo dhan la kala qaadi maayo adiga waxaa ku khusaysa caam iyo khaas ma isqabteen haa khalaas khaaskaas hadday mar isqabteen khaaskaas caamkan kaga taqalusaya caamkaa horeeyey khaaska horeeyey keebay ahayd iyo maalid waa la weydiinaya maalid nin bay weydiin arda u malay sheekh haddii khaasku maxaa la yidhahda caamka uu ka dambeeyo maxaa xal oo caamka lagu camal falay marka waxba fiirin maysid waxaad fiirinaysaa caam iyo khaas ma isqabteen maca salaam warab socda saas ku yiri shiraasi الخلاف ده وجه وجد والدليل وحوي ما ذكرنا وحن شيء هو وحوي أن الخاص خاصكو أقوى وكحب بدن يهي من العام عام وكحب بدن سؤال هذا داني ويديو سي عام وخاص وحب بدن آه يا شيخ تفضل عبد قاطع هو جزاك الله خير هذا هو ها عام كان هي اظني هو ها احتمال بس قاعد يقول هو جزاكم الله خير ورك بناك يعني marka wuxuu yahay huwa waxa weeye anna alkhaasa aqwa min alcaam maxaa dhacay leanno saasuu marka caamka ka xoog badan yahay lana alkhaas ufid wuxuu ku yidhi kaama wara shiiraasi liana alkhaasa naska khaaska ee daliilka khaaska yatanaawal wuu taabanaya waa shamlinahayaa weeye alxukma xukunka waa taabanaya bilafdin lafdi buu ku taabanaya la xtimaala fiih wax ixtimaala iyo suurtagal iyo waan ka leexinaya midna aysan dhici karin waa nas wey marka tilka casharatun hee wax miyaad ka saari kartaa maya tana lagama saari karo maxay caamka ka wara dalaaladiisa walcaamu naska caamkaana caam hadda qraaniga kii hore marka lana eh, alkhaas ba ku cadsonta walcaama marka wey taasay ku cadsonta sax wey walcaama naska caamkaana yatanaawaluhu maxaa yatanaawaluhu xukunkiibu taabanaya damirka xukunkaad celinaysaa yatanaawaluhu xukunku taabanaya xukunka hore loo soo sheegay soomaay xukunka waa la iska gooya hadda yatanaawaluhu xukunkiibu taabanaya shamlinaya bilafdin buu ku taabanaya muxtamalin suurtagal ay tahay weeye hee in wax laga saaro oo daahira wey saasay marka kala duwan yihin marka isku meelba isuma imaan karan hada qawi wa hada aciifu waضaciif laa yuwaajihe alqawiya ah, hay daciifu hay xoog badan mau dhowaan karaa dhunta kurfana kala tuuraya haddaad baaskiil adoo wataa tira nin natare wataan dardarhaya hawshaan masaxba natareg waa dardaraya baaskiilka iyo mootada iyo bajaajta laakiin natare lama dardari karo marka caamku waxaa weeye waa bajaaj iyo magaciisii baaskiil wey aakuna maxaa weeye in tarakumr iska ilaa ku dardari xoog meesha ku maraya fawajaba marka waxaa waajib hadday saas oo qawiya daciif ay yihiin isqabtaan fawajaba waxaa waajib noqotay an yuqdaa in la xukumo weeye bilkhaasi khaaska in la xukumo calayhi cala alcaam in la xukumo laga takhalusaaya hawsha iska dhibyan tahay wa ama idaa kaana hawsha marka baabka ugu gebagabeeyey baabka iska gebay iska dhibyan midka ugu dhibyan wa ima midkaana ugu dhib badan inkaarta qaba oo hadda bilaabay ama idaa kaana kulu waaidi minhuma caama min wajhin khaasan min wajhi haduu yahay labadooda haduu yahay kulu waaidi mid kaste oo minhumaa labadooda ka mid ah labada lafdi ama labada nas caaman min wajhin wejba caam ka yahay khaasan khaas buu ka yahay gooni buu ka yahay weye min wajhin wejhi kale khaas buu ka yahay fayumkinu waxaa suurtagala weeye fayumkinu waxaa suurtagalaysa wey waa dhici kartaa wey inay dhici weydaan waa dhici kartaa wey fayumkinu waxaa suurtagala an yukhasa in la khaas yeelo bikulli waaxidin mid kastoo minhuma labadooda ka mida cumuuma alaakhari midka kale cumuumkiisa wey labadaa nas mid walba markaad dhinac ka fiiriso waxaa weeye dhinacan caam buu ka yahay dhinaca khaas buu ka yahay wey saa hadday tahay midkan caamkiisa ayaa waaan midkaan khaaskiisa ayaa waan ku khasisayaa kaa caamkiisa midkaan khaaskiisa kaa kale caamkiisa ku dhufanaya soo iska dhimiyar maa hawla fahmi karow laba naas laba laba nas waxaad haysataa nas walba laba wajaha buu leeyahay jihat اlyamiin wa jihat الshimaal jihat اlyamiin tusaale ahaan wuxuu ka yahay he khaas buu ka yahay jihat maxaa la yidhaahdaa shimaalna caam buu ka yahay ayib qaabtan qaybtan shimaalka oo khaaskaa naska kale qaybtiisa ayaan ku dhufanaya midka kale qaybtiisa khaaskaana midkan maxaa la yidhaahdaa shimalkiisaan ku dhufanayo caamkaan ku dhufanayo marka waa isdaba marinayo kala jiidahayo laakiin wadaaddaa diiday wadaadaa waxay dhaheen waxaan wax jira maba ahaba wadaadaahin kale waxay dhaheen hawshan cusub yeli baa ku jira wax jirana maaha na dhaafiyo noo kala tuuro wadaadaa yiri marka <laughs> warkoodu ma sahlana nimanka laftooda warkoodu ma sahlana nimanka naga daayo waxaan ma sahlana nimicisa ku sahlanayna waxaa weeye hadda shiraasan wuu taaban doonaaye haddaadan daliil helinin hawsha waxaa weeye ma kala rajaxi kartid hawsha ma kala taagan waa in daliil la khaarija waa in la daliil khaarija waa in la helo marka wuxuu yidhi fayumkin waxaa suurtagala an yukhasa in la khaas yeelo bikulli waaxidin mid kasta minhumaa labada ka mida ah, cumuum alaakhari midka kale cumuumkiisa inuu khaas yeelaa dhici karto mithlu tusaale waxaa weeye maa ruwiya wixii la wariyey ana nebiy sal sl nebiga ilaahay nahaa wuxuu reebay weeye can salaad ayuu reebay weeye alfaada xadiiska iyo hawlahaas hadda wadaadku uma bambaxay anaguna uma bambixmin waa inii sheego ah, hawsha idinka inii taalla inaad dib u fiirisaa takhriijkeedii hawlada hadii lagal waqti badan naga qaadanaya hal xadiis baa waqti naga qaadanaya marka tusaale waxaa weeye ana nabi sal l sl nabiga ilahi naha wuxuu reebay can isalaati buu reebay wey can isala salaad oo dhan weeye buu reebay cinda tuluuci shamsi qorax markay soo baxaysa salaad oo dhan yaa la tukan buu yiri wey qofkii salaada subax ka seexday iyo kii hilmaamay iyo kii xabsi laga soo daayey iyo kii waxaasoo dhan waxa weeye iyo kii raba inuu sunnaysto midna looma ogole salaadoo dhan wey ile maxaa la yidhahdaa salaadii waa la tacriifiyey sooma jeedin cumuum baa ku jira wey marka salaadoo lagaa reebo wey maca iyadoo lala qabo weeye marka halkaa cumuum baa ku jira la socod salaadoo dhan cinda tuluuci shamsi caan buu ku yahay salaadoo dhan baa lagaa reebay goormaa salaadoo dhan layga reeba cinda tuluuci shamsi marka xagga salaadana caan buu ka yahay xagga waktigana muxuu ka yahay aas buu kuya kana waktigu muxuu yahay waa cinda duluucihe shamsi basa wey qorax marka soo baxaysa agteeda basa wey salaadoo dhan laakiin wey laakiin waktiyada kale ka waran salaadda tukan kartaa waktigeeda waa sfasacanay lakin wakti ay isu salaadoo dhan hagu maca iyadoo lala qabo qowli sal la ala nabiga ee qowlkiisa uu yidhi manaama qofka ka seexda can salaatin hadiisan dee maxaa leeyahay takhriijkeeda hoosna waa ka fiirin kartaa bukhaariga muslimka ee soo saaray laakiin alfaada inaad iska uysan baa u manaama qofka ka seexda can salaatin ka seexda salaad qof ka seexda salaad adoo nakira soo ma jeedin manaama qof ka seexda way can salaatin ka seexda aw nasiiha ama hilmaama falyusaliha ha tukado weye salaadii idaa dakaraha markuu xusuusto salaadda markuu xusuusto waxaa weeye ha tukado marka kana waad ujeedaa kana waad ujeedaa dhinac maxaa la yidhaahdaa ii sheeg khaas buu ka yahay oo xagga salaadaha khaas buu ka yahay oo maxay tahay waa salaad hee la hilmaamay ama laga seexday xagga waktigana muxuu ka yahay caanbu ka yahay agga waqtigana caan buu ka yahay fainahu midka hore tusaale ahaan midka hore fainahu naska hore yaxtamil waxaa suurtagala an yakuuna inuu ahaado almuraadu ujeeddada iyo dantu binahyi nahyiga ku arooray oo layidhi naha can isalaat layii nahyigaasu can isalaat salaadda la reebay cinda tuluuci shamsi qorax markay soo baxaysa agteeda ma shay in loola jeedo baa suurtagala laa sababa laha wax sababa iyo wax cilada aan lahayn oo min asalawaat salaadaha ka midow wuxuu yidhi sheekhu aan fasirne xadiidkaa hore oo ahnaha can isalaati la yidhi waxaa lagu fasiri kara oo la odhan karo macquula in la yidhaahdo salaada nebigu calayh salaatu salaam uu diiday waxaa weeye waa salaada aan sababka iyo ujeeddada iyo cilada midna aan lahayn waa salaad sunna oo la iskala soo booday amaa salaaddu hadday sabab leedahay oo maxay tahay waa salaad laga seexday waa salaad la hilmaamay janaasaa noo taalla howlaha hadday tahay salaad kusuuf waa dhacay howlaha hadday tahay waxaa weeye markaas culummada isku hayaan falag waxay isku hayaan qoraxdu markay soo baxayso ma madoobaan kartaa waa isku hayaan laakiin saxiix waxaa weeye waa madoobaan kartaa madoobaan qoraxda iyadoo marka saa beelka usoo saartaba yaa madow iyadoo watayba soo bixi kartaa ayib madowgaasda muxuu ku baxaya annaga markay noo soo baxaysa madowgu noo muuqanaya laakiin waddamo kaleo waxaa jira ayba hadda kasii dhacaysaba aalia marka madowga la sii dhacaysaa markay sii dhacaysana ma madoobaan kartaa waa isku hayan culama farag waa isku hayaan lakin saxiix inay dhici karto iska socon almi marka waxaa dhici karta weeye in salaadan loola jeedo salaad aan sabab lahayn nahyigaas un ku tacalluqo salaadaan sabab lahayn oo taa macneed w hadday salaadu sabab leedahay cilladay leedahay waa fasaxantay baa kasoo baxaysa saasa kasoo baxaysa bidaliili waxaan saa u leenahay weeye bidaliili oo lagu khasisaya bidaliil qowli sala allah alay slam man naama can salaatin aw nasiha falyusaliha hadkooda idaa dakaraha xadiiska waxaa la yidhi man can salaatin aw nasiiha qofkii marka salaada hilmaamay oo soo kacay cinda uluuci maxaa la yidhaahdaa fajar soo kacay ama salaaddii ka seexday cinda uluuci fajar soo kacay shamsi soo kacay afwan cinda uluuci shamsi soo kacay can shamsi soo kacay hadda salaaddii inuu tukado inay bannaan tahay meesha ka soo baxaysa soo maaha marka xadiiska taasaan ku khasisayna taas waa macquulu wayxtamilu waxaa suurtagala weeye midkaa laftiisaa lahaya yxtamil xadiiska dambe man naama can salaat baa lahayaae waxaa suurtagala an yakuuna muraadu ujeeddadu inay tahay biqowli sal la alay slam man naama can salaatin aw nasiha falyusaliha ujeeddadii danta la gelaya inay tahay baa laga yaabaa ee fii ayri xaali uluuci shamsi fii ayri xaali uluuci shams xaaladda shamsi qoraxdu soo baxaysa wakti aan ahayn tuka in laga wadaa laga yaabo oo macnuhu muxuu noqonayaa man nasiya can salaatin aw man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliihaa idaa dakarahaa ilaa hee cinda uluuci shamsi wey waragardambalata istisnaas inuu meesha ku jiro oo laga soo reebo ayaa dhici karta tafsiirkaas meesha ku jira dhici karta tafsiirka inuu jiro ayaa dhici karta fii hayri xaali uluuci shamsi in laga wado ayaa dhici karta wey bidaliili daliil kutusaya waxaa weeye maa ruwiya waxaa la wariyey xadiisku sheekh isku fasiraya de wax kale meesha kuma jiraan bidaliili daliilka hawshaa kutusaya waxaa weeye maa ruwiya waxaa la wariyey ana nabiy sal nabiga ilaahay naha wuu reebay can salaati buu inda uluuci shamsu maxaa qofkaa markaan leenahay qof man naama can salaati aw nasiiha ma tukan karo hee markay maxaa leeyaha salaada ma tukan karo cinda uluuci shamsi waxaan ula jeednaa xadiiska nahyigaasa nahayow marka waxaan leenahay walaale salaadaad hilmaantay ama ka seexatay wakhtiyada kale la raadso laakiin ha u bixin oo ha tukanahe cinda uluuci shamsi limaada liannu xadiiskaasan haysaanaw marka ninkii la soo goodaya nabigu wuxuu yidhi tukada markay hilmaantaan maxaa la yidhahda amaad ka seexataan waxaan leenahay xadiis kalaa jira iska ilaali marka xadiis waa laisku fasiraya xadiis waa laisku fasiraya maxaa xal ah marka waa kana hadda fiirso waa kana xalku waa kana mahadhada xadiis waa isku fasiray ixtimaalaadka jiran wuu kuu sheegay xadiiska hore ixtimaal baa dhici karto fainahu yaxtamil an yakuuna muraad binahyi can salaati cinda tuluuci shamsi ma salaad laa sabaaba laha min asalawaat buu kuushe ixtimaalka wuu kuu sheegay kan kale ixtimaal ku jiran wuu kuu sheegay wuxuu ku yidhi wayaxtamilu an yakuuna almuraadu ee biqowlihi man naama can salaati aw nasiha falyusalliha fii hayri xaali tuluuci shamsi mid walba ixtimaal ku jira wuu kuu sheegay tafsiir ku jiro haddana wuxuu kuu sheegaya daaweyntii wuxuu gay falwaajibu sida waajibka waxaa weeye sida waajibka waxaa weeye fii mil haada kan iyo waxaa la mida yuadima waa inaan la hormarin axaduhumaa midkood weye cala aakhar mid kale waa in laga hormarin taqdiim waa inaan lagu sameyo o dhi kanaan qaadanayna alaa yuadima waa inaan la hormarin alaa yuadama waa inaan la hormarin alaa yuqadama waa inaan la hormarin axaduhumaa midko cala alaakhir waa inaan laga hormarin oo dadii kanaan qaadanaya kanka ka hormi ka rajaxaya kanan kala waa tuuraya aadan dhihin hawshaa ma bannaana wey maxaad samaynaysaa ilaa bidaliilin daliil inaad isugu ogiye daliil sharci inaad isugu ogiye oo labada nas ku kala wajahdo oo tiraahdo kanaan saan ugu dhaqmaya kana saan ugu dhaqmaya kutusaysa ma ogiye laakiin taqdiim ma jiro wey iska ilaali wey Ah, alwaajib w fi mil hada anla yuqadama waa inaan la hormarin axaduhumaa midkooda cal aakhar mid kale waa inaan laga hormarin oodani kanaa iska qaadana kana waa iska daynaya ila bidaliilin sharciyin daliil sharci maahane oo min hayri ma ayaga ayrkooda xadiis kale aayad quraan waa inaad hesho ijmac waa inaad hesho iyo qiyaas waa waa inaad hesho adil waa inaad hesho daliilka sharciga oo yadullu kutusahaya cala almakhsuusi midka khaaska oo minhuma labadoo ka midow labadoo midka khaaska ah daliil kutusahaya inaad hesho ma ogiye uma bixi kartid waa inaad daliil raadsow aw tarjiixin waa inaad tarjii hesho w karajixin waa inaad hesho waa inaad ama wax khasiisa ayaad hesho daliil khasiisa sharci waa inaad hesho ama tarjiix waa inaad marto w tarjiix adilaana hada waa xadiisaana waa la kala tarjiixiyo w xadiista adilaana waa la kala tarjiixiyo sheekhuna maxaa la yidhahdaa si fiican umu taaban laakiin maxaa la yidhahdaa wuxuu ku hadda ku waxeeyey xadiiskaas atata cusmaan iyo cali ayuu xogaa ku ishaaray moogi laakiin si fiican umuusan kala rajixin wuxuu tarjiix weeye inaad kala rajaxdo tarjiixaasoo maxaa yathbutu u sugnaanaya liaxadihima midkood buu u sugnaanaya cala alaakhari kan kaluma uga sugnaanaya mid baa tarjiix iyo xoojin yeelanahayo mid baa tarjiix iyo xoojin yeelanahayo ayib baa tarjiix iyo xoojin yeelanahaya marka eh, muhiimaddu waxay tahay axaadiistan waxaa lagu khasisahayaa nahyiga waxaa lagu khasisahayaa waa salaadaha aan sababka lahayn bimacnaa waxaa la isku hayaa salaadaha aan sababka lahayn siduu sheekhu hadda kuu sheegay maala sabab allah min asalawaa uu kuu yidhi salaadaha sababka lahayn ma la tukan karaa waktiga nahyiga mise lama tukan karo saxiix waxaa weye waktiga aan nahyiga waktiga nahyiga salaadaha aan sababka lahayn lama tukan karo laakiin salaadaha sabab kale waa la tukan karaa nahyigana waa la khasisayaa cumuumka nahyiga ku jira naha can salaati cinda uluuci shamsi nahsiiyo nahyiga asaga waa la khasisahaya adilaana u adila u maxay tahay adila loo haya waxaa lagu khasisaya taxiyat lmasjid haddaad masaajid soo gasho waa laga khasisaya waxaa laga khasisaya ragcatay tawaaf markaad tawaafto waa tukanaysaa waxaa lagu khasisaya qofkii salaad ka seexdo weeye waxaa lagu khasisaya qofkii salaad hilmaamo wey waxaa lagu salaadaha dee sababka oo dhan baa lagu khasisaya markii nahyiga asaga waa la khasisaya muhimaddu waa intaa nahyiga asaga waa la khasisaya marka tarjiix maaa yabutu liaxadihima cala aakhar kale u kamaa rawa siduu wariyey kamaa ruwiya sida laga wariyey can cusmaan laga wariyey wa caliyin laga wariyey radi allahu canhuma fi ljamci jamcina isu keenid bayna alukhtayni laba gabdhoodoo wada dhashay bimilki lyamiin gacanta milkinteedana loogu keenay weeye bimilkiyamiin lagu wada milkiyey gabdho lasoo khafaashay lasoo adoonsaday oo jihaad lagu soo adoonsaday ama la gatayba markii la weydiiyey waxay dhaheen axallathumaa labada saxaabi waxay ku jawaabeen axallathumaa labada gabdhood banaanaanshadooda oo milki yamiin lagu jamciye in loo galmoodo axallathumaa labadii gabdhood ukhtaynki waxaa banaysay aayatun baa banaysay waxarabantumaa labadii ukhtaynki waxaa xarintay aayatun baa diiday ah, laba أو ما ملكت أيمانكم فإنها عامة وهي في الجمع بين الأختين بملك اليمين بعام قلت هاي طيب ما معنى عفوا مدى بنايسي أحلت ما آية تاسو هو بنايسي وما ملكت أيمانكم إن ملكي قاعدين ملكي ذي وإني بنايين بآية مركا ملك اليمين بحب عليه بلبدي ولا لهي iyo keyrkood ku jamcisaygu midda labaad xaramad maxaa weeye qowluhu tacaala wa an tajmacuu bayna alkhtayn nikaax baa laga hadlayey laba gabdho walaalaa marka fainahaa tucaaridu aljamca baynahuma mulaqan wey sawaan kaana bimilki اlyamiin aw binikaax taasay maantana taana tacaarudaysa markii laba aayadna waa banaysay aayadna waa diiday wey maxaa xala maxaagee la maraya xalku waxaa weeye saxiixa oo lagu rajaxayo tarjiix waxaa weeye wataxriimu awlaahu mar hadday iska kaa qabteen taxliil bannaanaasho iyo taxriim hadday iska kaa qabtaan waxaa weye qaacidadu waxaa weeye ataxriimu ee أwlىa w in dhinac tariibka maraysa limaada لأn الsalaamaةa laa yacdilhe شhay-un wax u dhigma ma jiro khayr wax kuma dhimehe shar u tooghay wey marka agga taxriimka baan maraya waan ka leexanaya marka saasaan u kala rajaca wey laba gabdhoodoo walaalaa milkeemina laysuma keeni karo waxaa la yihaa nikaaxna laysuma keeni karo hada wa tarjiixu wuxuu hal yajuusu ma bannaan tahay an yakhluwa inuu ka marnaado mila haada midkaanoo kale hadda aan marayni adila hadda aan marayni sida aayaddan qur-aanka iyo xadiis haddaan soo marayni oo kale min atarjiix inaad tarjiix ka marnaana oo xadiis kuu kala tarjiixiya iyo aayad kuu kala tarjiixisa inaad weydo ma dhici kartaa هذا الشيخ محل صاحب الحاشية حديث مركز سومر الروحية وقد دل الدليل الشرعي سومجد هنا على أن المخصص منهما هو حديث النهي سومجد markaas labada aayadood hadda maxaa la yidhahdaa midna taxriimka fahaysay midna taxliilka fahaysay xadiistan macnaha midna salaada diiday midna ogolaatay wax tarjiixa iyo wax adilo oo kala rajaxaya in la waayo ma dhici kartaa su-aashaasa la isweydiiya min annaasi dadka waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yidhi laa yajuusu ma bannaanayn mana dhici karto laabudda waa in la helo tarjiix nusuustaa iska keen tacaaruday wax noo kala rajaxa inaan helno waa laga maarmaan hada wa saxiix hada wa saxiix ومنه culamada waxaa ka mid man duul baa ka mid qaala yidhi yajuusu waa bannaantahay in la waayo Ah, waa bannaantaas haddaad ka wadaan qofka maxaa la yidhaahda aalibulcilmiga iyo culummada markaas tacaarudka agtiisa dhacay haa waa dhici kartaa laakiin dad kale u caddaanaysaa w adiga hadday wixii shay ay kaa galay maxaa tacaarud kaa galay culummada u caddo bannaanka taallaw dayib marka waa min waxaa ka mida ah qolo tiri Eh, man baa ka mid qaaliyojiis waa bannaanta inaan wax tarjixiye la kala saas aad ku dhimata ayaa dhici karta waidaa khala haddii maxaa uu ka marnaado waidaa khala tarjiix hadduu ka marnaado wey tacaarada way istacaarudahayaan wa tasaaqataa waana isla dhacayaan tarjiix haddii la waayo ee waidaa khala haddii tarjiix haddii la waayo maxaa la tacaarada horta way iska kaa way ishardinayaan haye wa saqataa waana isla dhacayaan ila meel adugu camal fasho ma taqaanid fawasaada way soo dhacayaan aadna ka tegaysa ilaa tarji helaysa iyo wa ku kala jaxow wa rajaca waa u noqonaya almujtahidu qofka mujtahidka waa u noqonaya lanna mujtahid muxuu sheekhu u sheegaya hawlahaani in wax la rajaxo iyo adilada in la dhex qaado adilada wax ku kala tarjixi adilada qawaacidii la barto ee hawshaas u taallaa ama miyay u taalla ya aalib maya waxay u taallaa mujtahid bay u taallaa hawl adag wey warajaca waa u noqonaya almujtahid wuxuu noqonaya ilaa baraa'ati dimmati qoortiisii iyo dimadiisi mas-uuliyadtiisa ay beri tahay oo maxay tahay labadana waxaad ka soo qaadaysaa kaanahaa e lam yaqaca walam yunzala inaan lasoo dejin inaan la dejin oo isan jirin baad ka soo qaadaysaa baraa'atu din baad u noqonaysaa alasl fi lashyaa muxuu ahaa baad u noqonaysaa war laba gabdhoodoo walaalaa milkii yamin ma laysugu keeni karaa mise laysuma keeni karo salaad ma la dukan karaa baraa'u din baad u noqonaysaa halkaasad aadaysaa waa hadday dhacdo marka waidaa khala haddii maxaa la yidha uu ka marnaado weeye nusuusta arab ay ka marnaato tarjiix tacaarada waa istacaarudahayaan weeye wasaqata waana isla dhacayaan warajaca waa u noqonaya almujtahid wuxuu noqonaya ilaa baraa'ati dima qoortiisa mas-uulida inay beri tahay buu u noqonaya baraa'atu dim ku camalfalhaya baraa'atu dima kaanaha baraa'atu dima kuma lagu camalfali jira marka nusuusna waa soo ma ahayn nusuustan waad isaga tegaysaa farahaad ka qaadaysaa baaritaan baad u baxaysaa intaad baaritaan helaysana bara'tuin baad ku dhaqmaysaa wey hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi asxaabi ajmaciin